alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu cashirkeennaan waa kii koob iyo labaatanaad oo ka mid ah risaaladii itxaafu saadati biqasasi saxaaba waxaynu dhexda kaga soo jirnay qisadii saxaabigii kacab ibnu maalik iyo toobadkeenkiisii iyo labadiisii saaxiib muraara iyo hilaal ibnu umaya waxaynu soo gaarnay halka uu kacab ibnu maalig yidhi fadakaruu lii rajulayni saalixayni qad shahidaa badran waxaynu ka soo jawaabnay ishkaal culummada qayb ka midu ah ay muujiyeen xaafid ibnu xajarna uu ka jawaabay ayaynu soo ishaarnay oo soo tibaaxnay wuxuu kacab ibnu maalig yidhi fa madaytu waan tegay oo waan socday xiina waqtigii dakaruu reetolkay ay ii sheegeen humaa labadaas nin lii aniga wa nahaa wuu reebay rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama almuslimiina muslimiinta wuxuu ka reebay can kalaaminaa la lahadlideenna ayuha halaathatu waxaan u jeedaayoo khaas yeelayaa saddexdayadaani min beyni man dad dhexdooda ayaa nala ka reebay annaga takhallafa ka hadhay canhu nebiga xaggiisa sala allahu calayhi wasalam dadkii tirada badnaa oo qhaswatu tabuuk markuu nebigu aaday hadhay qayb badanoo ka mid oo siddeetan nin ah iyo dhowr inay nebiga u cudurdaarteenna aan soo marnay siddeetan iyo dhowrkaa nebigu waa fasaxay saddexdayadaa ninna wuxuu yidhi ruux muslim ah oo la hadli kala lama arko waxaa aada u cajo badan imtixaanka la mariyey saddexdan saxaabi waxaa ka cajiib badan oo aad wax loola yaabo ah oo ku tusinaya iimaaniyaadka ummaddii nebi maxamed la noolayd bulsho dhan oo magaalada madiine nebi maxamed la joogta oo dad caadi oo dhex deganoo saddex ruuxa yidhi nebigu uu yidhi saddexdaa ruux lama hadli kartaan xataa assalaamu calaykum hadday yidhahdaan lama hadlayo ayaga laftirkoodii culays baa saaran takaaliif sharci ah dadka waa idinku dhex nool yihiin waxbay hadday doonaan gadashay u baahan yihiin soo bariidin iyo qaraabo salaan bay u baahan yihiin kulligiin si a u dhintiin lama hadli kartaan saddexdaa nin go-doonkaasaa marka bulshadiina saaran ayaga ma hadli kartaan lama odhan laakiin waxaa la yidhi ummadda islaamka ahay saddexdaa ruux lama hadli kartaan wa ficlan weyna fuliyeen dad ahlu khayr ah oo ilaahiyo rasuulkiisa maxabada iyo jacaylka ay sheeganayaan ka dhab sheegay ayay ahaayeen saxaabigu asagaa ka warbixiyooo wuxuu yidhi fajtanabanaa waxaa naga dheeraaday annaasu dadkii dadweynihii waa iska kaya fogeeyeenoo waa naga durkeen buy waxaa soo aroortay lafdi ka mid a ah alfaada xadiidkan ku timid riwaayaadkiisa qayb ka mid ah suurada xaaladda meeshaa taallay ayuu ka warbixiyey saxaabiga kacab ibnu maalig la yidhaahdo iyo murugtii ugu darnayd oo soo martay xaaladdaas ayadaa intuu ku jiray markaasuu wuxuu leeyahay maa min shay-in ahamu ilaya min an amuuta falaa yusallii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama wax la arka waxaa igu murug badnayd xaaladda go-daanka aan ku jira intaan dhinto inuusan nebi maxamed janaase igu tukan sala allahu calayhi wasalam ou yidhahda faraha laga qaado waxba ku tukan maaye waxaa kaloo iyadana igu murug badnayd buu yidhi aw yamuuta fa akuuna min annaasi bitilka almansilati falaa yukallimunii axadu minhum walaa yusalli calaya waxaan kaloo aada uga welweli jiro oo ka baqayey ayadoo nebigu ummaddii u nebi moxamed uu ku yidhi ninkaasi raggiisa ayaan lala hadlin inaa nebi moxamed uu dhinto buu bulshadii nebi moxamed uu yidhi ninka ayaan lala hadlin hadduu dhinto nebigu ruux dambe oo dib dambe ila hadlaya lama arka buu waxaa labaad buu cid dambe igu tukanaysana lama arko boqol sano haddaan noolahay saxaabadii nebi moxamed uu ka tegay uu yidhi ninka ayaan lala hadlin hadduu sidaa kaga dhiman lahaa nina ilama hadleen buu aad baan marka u murugsanaa war haddaad dhimatid armuuse nebigu kugu tukan hadduuse asagu kaa hor dhinto ma aad ku jiri doontaayoo hal ruuxoo ummadda nebi maxamed oo kula hadlaya muu jira miyaa aad baan u walwalsanaa buy wa taqayaruu way isu kaaya badeleen buy lanaa annaga dadkiiba dadkaa naqaanay ma ah xataa tanakarat ilaa ayna inkirtay ee inkirtay buu yidhi fii nafsii naftayda ama fiiya dhexdayda nafsii naftaydu ilaa naftaydu ay inkirtay buy dadkii markay iga hor yimaadaan war hebel oo uusan hebel kula hadlaynin shalana oo kula hadlayay taqayaruu lanaa halkaasuu taqayurku ka imaanaya dadku dadkaan aqaanay ma ah naftaydiibaa xataa waxaan isleeyahay buu yidhi war naftaan kugu jirta xataa taadi maaha miya xataa tanakarat fiya nafsii naftaydibaa inkirtaybu alardu dhulka ama xataa tanakarat fii nafsi alardu xataa tanakarat ilaa inkirtay fii nafsii naftayda alardu dhulku famaa hiya dhulku ayadu allatii tii maaha acrifu aan garanayay famaa hiya ayadu allatii tii ma aha acrifu aan garanayay dhulkuba dhulkaan aqaanay ma ah fa labithnaa waa nagaanay calaa daalika arrinkaa dushiisa ayaan ku nagaanay khamsiina leylatan kontan hameen iyo damcan maalmahoodii baan go-doonkaa ku jirnay oo nebi maxamed uu yidhi yaan lala hadlinbu fa amaa saaxiba iyo labadaydii saaxiib fastakaanaa way xasileen waqacadaa way fariisteen fii buyuutihimaa guryahooda way xasileen macnaheeda ha uu qaadanin rag ku faraxsan arrinkaanoo le war haddaba murugu naga degta haddii la yidhi yaan lala hadlin guryahaas ka farfadhiistay dhaqdhaqaaqii baa ku yaraadayba say u fakarayeen oo u murugaysnaayeen rag odayaalana waa ahayn asagoo kale ma ahayn waaba kicila ay yihiinba fastakaanaa way xasileenoo waxaa weeyaan way dhaqdhaqaaqi waayeen waqacadaa way fariisteen fii buyuutihimaa guryahooda yabkiyaani xaalay ooyayaan labadoodii guribay kala joogaano waa ooyayaan wa ammaa ana aniga fa kuntu waxaan ahaa ashabba alqowmi ragga ninka ugu dhallinyar wa ajladahum ninka ugu xoog badanna waan ahaa fa kuntu waxaan ahaa akhruju mid soo baxa faashhudu fa ashhadu waan xaadiri jiray asalaata salaada maca rasuulillaahi maca almuslimiina muslimiinta la jirankooda muslimiintaa jamaacada masaajidka nebiga ku tukanaya ayaan ka mid ahayoo jamaacaadkan soo xaadiri jiray buu wa aduufuu waan wareegi jiray fil aswaaqi suuqaqana waan wareegi jirayoo waan mari jiray walxaal laa yukallimunii uusan ila hadlaynin axadun hal ruuxna taasaa waxaa la yidhahdaa jacayl in nebi moxamed fartuu ku yidhahda ha dhaqaajin aadan dhaqaajin meeshuu ku yidhahda marra aan lagaa waayin yaan lala hadlin konton beri suuquu dhex marayaa masaajiduu dhex wareegayaa jamaacaadkiibuu xaadirayaa jumcadiibuu imaanayaa dadkiibuu xataa hadal ka raadinayaa hal ruuxna ii jawaabi maaye wa aatii waan u imaanayey rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama fa usallimu waan salaamayeyba calayhi dushiisa intaan marmarka qaarkood nebiga u imaado baan salaamayaa waxaan leeyahy assalaamu calayka yaa rasuul allah walxaal huwa nebiguna fii majlisihi makaanu fadhigiisa uu ku sugan yahay bacda salaati salaadda gadaasheeda oo markuu salaadda ka baxo duruuf khaasi inay jirto maahan iyo dan ku xambaartae eh meeshii uu salaada kaga baxay buu nebigu ku nagaan jiray sala allahu caleyhi wasalam meeshaan uun kabaha amboobno lagu kala yaaca ma aha wuu nagaan jiray nebigu wuu xasili jiray wuu adkaar akhrisan jiray wuu ducaysan jiray saxaabadu mararka qaarkood cashar u bixin jiray bartii asagoo fadhiya ayaan salaamay buui markaan salaamay baa waxaan ku shakiibi talow salaantii ma radiyey mise waa waa aamusan yihi fa aquulu waxaan isdhahaabuyi fii nafsi naftayda hal xaraka talow ma dhaqaajiyey shafatayhi labadiisa bishimood biraddi salaami salaamta celinteeda calaya dushayda uu salaamta iga radiyo am laa mise maya shaki baa igelayay waana ag maxaa keenay inuu sidaas u yidhaahdo culimmadu waxay leeyihiin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam maadaamuu ag fadhiyo nebigana uu salaamay maxaa keeni kara inuu kala ogaan waayo inuu nebigu salaantii ka radeeyay iyo in kaleeto wuu khajilaya indhuhuu siin laayaa nebi moxamed sal alih wasalam marka caadi uma fiirin karo wuu salaamay kamana ilbuuxsan karo jacaylla wuu jira uu nebiga u qaba sala allahu aleyh waaalih wasalam ayib uma usallii waan tukanayey qariiban meel ku dhow minhu nebiga sala allahu calayhi wasalam fa usaariqu waan ku xadayey hu nebiga annadara eegmadax anoo salaadayda ku jira baan indhaha ka wallacsiinahayaado nebigaan dhinac ka fiirin buy sal aleh wasalam fa idaa goortii aqbaltu aan qaabilo calaa salaatii tukashadayda aqbala wuu igu soo jeensanayaa ilaya xaggayga mar allaala markaa salaada galo buu nebigu isoo fiirinayaabi sal alla aleh wa idaa goortii iltafatu aan soo milicsada naxwow xaggiisana acrada waa iga jeensanaya canii xaggayga itixaan kaleeta iyaduna waay ummaddii yaan lala hadlin buu ku yidhi nebigu sal alla wasalam anigu haddaan salaamana ma kala ogaan karo inuu salaanta iga radiyay in kaleeto haddii aan fiiriyo oo aanan laba hadlinba intaan salaad galo xataa aan ilqoreedka ka fiiriyo uiga sii jeensan markii waxa weeye anigu aan salaadayda ku mashquulana wuu isoo fiirinaya imtixaan kale iyadana ay haystabiyo dhankaasna xataa idaa goortii daala uu dheeraaday calaya dushayda daalika arrinkaas oo min jafwati naasi dadka goyntooda awaal la i gooye mashaytu waan socday buui xataa tasawartu ilaa aan koray jidaara xaa'iti abi qataadata saxaabiga abu qataada loo yaqaano beertiisa derbigii ku wareegsanaa ilaa derbigaa aan koray buui wa huwa abu qataadana ibnu cammi waa ina adeerkay ina adeerkii laxmiya ma aha laakiin markay abtirsadaan ilma adeer isu dhoweeyaan wa axabu naasi dadka midka loogu kalgacayl badan yahay buu ahaa ilaya xaggayga raggana waan isugu jeclayn in adeerna waana ilmo adeerna waana abu qataada waa ninkaan soo marroo nebi moxamed u duceeyey sala alla alih wasalam ilaahay ha ku xifdiya uu ku yidhi waa ninkii aan soo marnay oo nebigu uu yidhi raggeenna fardoolayda ah ninkaasaa ugu fiicnaa nebigu uu sheegay sal alla alih wasalam fa sallamtu waan salaamay buu yidhi calayhi dushiisa in adeer haddana aad isjeceshihiin oo isku fiican tihiin fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa radda iima jawaabin calaya dushayda asalaama salaamta igama celinbi war ina adeero soomaaliya hadduu ahaan laha maxaad u malayn war ninkaan cadaadisii cunaqabatayn baa saaran ina adeerkaayahee cidna hadda kuma arkayse waxaa laga yaabaa qaarkeen inuu qiil u raadin lahaa dad wanaagsan oo badanna waa inugu jiraa ina adeerkay oo weliba aan isjecel lahay oo weliba aan sheeka ka rabin assalaamu calaykum keliya aan ku idhi ilahay baan ku dhaartay inuusan ii jawaabinbi faqultu waxaan ku idhi bir yaa abaa qataada abuu qataado oo muxuu ula hadlayaa asaga hadalku kama xirna wuu hadli karaa abu qataadana dadka waa la hadli karaa laakiin abu qataada waxaa ka mamnuuca inuu la hadlo kacab ibnu maalik yaa aba qataada qataado aabbihiyow anshuduka waxaan kugu dhaarinayaa billaahi alle ee hal taclamunii miyy ogtaha uxibbu inaan jeclahay allaha alle iyo warasuulow rasuulkiisa inaan alle iyo rasuulkiisa jeclahay ilaahay baan kugu dhaariya inadeer i ogtaha fa sakata wiiga aamusaybi waa itixaan kaleeta iyaduna ilaahay baan kugu dhaariyey ila hadal wax kale kaama rabo inaan ilaahay rasuulkiisa jeclahay maogtaho maya waxba lagula hadli maayaba facudtu waan ku celiyey bii lahu asaga fa nashadtuhu waan ku dhaariyey ilaahay baan ku dhaariyey fasakata waa iga aamusay facudtu waan ku celiyey lahu asaga fa nashadtuhu ilaahay baan ku dhaariyey faqaala wuxuu yidhi allahu warasuuluhu aclam allahu warasuuluhu aclam soo lamuusan hadlin culammadu waxay leeyihin lamuusan hadlin asagu asaga iska u hadlayo wuxuu leeyahay ilahay baan kugu dhaarsheeye ma og tahay inaad ilaahay iyo rasuulkiisa aan jeclahay asaguna tan ka jawaabi maayo sidiisu wuxuu leeyahay allah warasuulu aclam marka asagaba la hadli maayo hadeerba waad odhan kartaa adoon aniga ila hadlaynin allah warasuulu aclam haddii rasuulku masaa'ilka horey u yaqaano xukunka sharciga ay tahay waxaad ka hadlaysa ayib allaahu alle iyo warasuuluhu rasuulkiisa aclamu og ayib fafaadat waxaa shumay caynaaya labadaydii indhood baa shumay maxaa ka shumaya labada indhood waa ilin nin weyn oo ooyaya dhallinyaro ah dhaqaala haysta maxaa ka oohinaya imtixaankan haysta iyo macaasidii uu galay midhaheedii iyo siduusan hadda ciribtiisu waxay u noqon doonto ka warqabin ayuu aad ula ooyaya wa tawallaytu waan jeensaday xataa tasawartu ilaa aan koray aljidaara derbigii qaala wuxuu yidhi kacab bnu maalik fa baynamaa fa baynaa waqti ana anugu amshi aan soconayo bisuuqi lmadiinati madiina suuqeeda idaa waaba ayadoo nabatiyun nin beereley ah oo min ambaati ahli shaami reeshaan shaam beeraleydaydii ka mid ah dadkoodii beeraha lahaa oo miman dad ka mid a ah qadima la soo galay biacaami raashin raashinkaasoo yabiicuhu uu iibinayay bilmadiinati filmadiinati madiino dhexdeeda ninkan noocaasa weliba waa nin kristaan maaha nin muslim ah nin kristaan ah oo reer shaam ah oo beereley ah oo beertii wixii ka soo go-ay qayb ka mida madiine ku iibinaya ninkaasi yaquulu waaba isagoo uu leeyahay man ruuxeebaa yadullu itusinaya calaa kacab ibni maalikin saxaabadii nebigu ninkaasula hadlayaa wuxuu leeyahaa waxaan rabaa ninka loo yaqaana kacab ibni ibnaaliga yaa itusinaya fadafiqa waxay bilaabeen annaasu dadku yushiiruuna inay u tilmaamayaan lahu asaga nebi moxamed ha hadlinana sooma odhan xataa waxay diidan yihiin ninkaa inay ku yidhaahdaan kacab ibnu maalik wakaas oo magacoodaba afkoodaba laga maqla kacab saasay marka ku hayaan farahay u taagtaageen sii dhagoolkii hadal ninkaas arrinkiisa ku saabsan inuu ka soo baxay diidan yihiin iimaanku marka heerkaasu ka gaarsanaa saxaabada nebiga xataa idaa jaaanii markuu ii yimid xataa idaa jaaanii markuu ii yimid dafaca wuxuu ii dhiibay ilaya aniga xaggayga kitaaban waraaq kitaabkan kitaab feeroweyn maaha waraaq baa waa qaro waraaq bas waraaqdaasoo min melikii khasaana boqorkii reer khasaan ka timid nin boqor ah oo gaal ah baa waraaqdaa ninkaa u soo diray oo weliba boqortooyo haysta faidaa fiihi waraaqda waxaaba ku dhex sugan fa idaa waaba iyadoo fiihi waraaqda ay ku dhex sugan tahay amaa bacdu intaa ka bacdi fa inahu amariya shaniya hadalkii waa akhrinahaya ninka gaalkaa soo dhiibay qad balaqanii waxaa isoo gaaray kacabow anna saaxibaka saaxiibkaa nebi maxamed buu ujeedaa qad jafaaka inuu ku gooyey oo ku dayriyey walam yajcalka kaama yeelin allaahu alle bidaari hawaanin guri liitana ilaahay kuma dhigin walaa madyacatin meel liidatana ilaahay kuma dhigin meel xaqaagu uu ku dayacmayo ilaahay kuma dhigin fal xaqna soo haleel binaa annaga nuwaasiika ku xidhiirine annaga ku xidhiirinayna gacan ehelnimona kuu fidinayna noo imow waxyaalaha hadda gaaladu dadka ay u soo diraan dhoofitaankiisa mid arag nin dhan oo dowlad dhan oo ku dhex noolaa la yidhi kulligiin lama hadli kartaan oo cunaqabatayn ay saaran tahay oo ummaddii ku dhex wareegaya oo aan qof la hadlaya jirin maantay ta haddii madaxweyne boqor gaala ah ama madaxweyne gaala uu u soo diro dowladaha aadka loo xiiseeyo loo jecelyaha la yidhaahdo waxaa maanta waraadaan kuu soo diray madaxweynaha dalka hebel mid aad loo sii jecelyahna waa jira <laughs> maraykanka miyaa oo la yidhahdo warqadaana waxay kaaga timid madaxweynaha maraykanka Ah, warqad baa lagu soo diray wuxuuna ku leeyahay madaxweynahaasi soo bax diintaada kugu faragelin maayo reerkaagii adiga idinkala waxayn maayo keliya wuxuu madaxweynuhu kugu yeerayaa inuu ku xiriiriyo wuxuuna aad uga xun yahay dhibka laguu geystay kaas waxaan u malaynahayaa baabuur baa jiri lahaa farxad dartee maanta saas hadii la yidhaahdo laakiin saxaabigan aragno hawshaasi uga xumaaday imow wuxuu sameeye marka faqultu waxaan idhi buu yidhi lamaa goortii qara'tu aan akhriya haa waraaqdii wa haadaa kanina aydan noqode min albalaa'i balaayooyinka soo korray buu ka mid yihi waxaan idhi buu yidhi ala ilaahay balaayo soo korortay tanina weeyaan awal baan waxaan aad culays igu ahaa inuu nebi moxamed yidhi ninka ayaan lala hadlin inaan bulshadii ruuxna kala ahay ila hadla haddaa maanta haddana waxaa isoo hunguriyeeyey ruux gaal ah oo rajo iga qaba oo isabsabanaya kuna hayo xoolaan ku siinayaa ii waxaa soo arooray riwaayada ibnu abi shayba inuu ku yidhi nuwaasiika fi amwaalinaa xoolaha yagaan wax kaa siinaynaaye noo imow waa kuu hantigoynaynaa fa qultu waxaan idhi innaa lilaahi qad tamica fiya ahlulkufri riwaayadaas weeyaan riwaayada ibnu abi shayba waxaan aad ula yaabanahay buu yidhi inuu maanta ruux gaali isoo hunguriyeeyo ina yidhaahda ii haadiyo yidhaahda kaalay taasaan aada uga xuma riwaayada ibnu caaid baa waxay ahayd uu wariyey kitaabkiisa siirada ah rasuulka ilaahi baan inta u imid baa waxaan ku idhi buu yidhi maa zaala icraaduka cannii xataa ragiba fiya ahlu shirki nebiyullaahi moxamedow inaad iga aamusan tahay igana sii jeensanaysid kama adan zuulin ilaa ay gaaladu ihunguriyayeenoo ihaweysteen nebi moxamedow ila hadal nebiguna la hadli maayo sal alih wasalam cunaqabatayn baa saaran tacsiir baa looga dhigayaa sidaasaa marka ku dhacday marka wuxuu yidhi haada aydan min albala walla balaayooyinka soo kordhay bay tanina ka mid tah kacab bnu maalik waxa uu sameeyey culummadu waxay leeyihiin wuxuu ku tusinayaa iimaankiisu inuu ahaa iimaan qawiya oo heer sare ah sababtu waxa weeyaan alle iyo rasuulkiisana uu jeclaa sababtu waxaa weeye xaaladda ninkaas uu ku sugnaa markaad fiirisid oo aada ciriiri iyo dhibaatooyin badan uu galay kow dadkii baa ka hijrooday waa laga jeensaday ixtimaalka iyo dulqaadka dad badan oo ay dulqaataan arrimahaasoo kale markay ku yimaadaanna ay yaraato nin jaah iyo magac iyo jago iyo xoolo haysto weliba xoolo kuu ballanqaadayna uu kuu yeedho diintaadana uusan weliba waxba ka hadlin uusan ku odhan diintaada isaga tag laakiin suurtagal ay tahay wuxuu kugu yeerayaa diintaada inuu kaa fidneeye ay tahay inuu arrinkaas u dulqaatay inuu sabray maadadii keeni lahayd asaga iyo gaalkaa inay wada xidhiiraan uu xidhiirka u jaray muxuu sameeyey kow waraqadii loo soo qoray horta kama jawaabin waan arki doonaae soo waraaq looma soo qorin ma ka jawaabin inuu ka jawaabo u kaadiye warqadii dabbuu ku shido wuu gubay warqaddii ayada ahayd wuu gubay maadadii xidhiirka keeni lahayd asaga iyo ninkaa inay wada xidhiiraanna meeshiibuu ku jaraa waxaynu ognahay ninkaana waa gabyaa innaka shaacirun somayna soo marin waa nin gabyaa ah waa baahan yahay oo dhib baa haysta oo baahidu waxay ka haysataa xagga bulshada oo dadkii o dhan baa gooyey in badan oo ka mid a ah dadka shucaradoo gabya ninkii dhaqaale iyo wax u ballanqaada agtiisa lagama waayo gablatada adduunyooy muxuu gabay cambaaroobe markuu abshir nuurfaarax lahaa abshir bacadli raximah llahu tacaala islaam baa inta kabar qaada meel dhigata bay mid waxay leedahay ii xayeysi beesadaana iga qaado markaasaa laga yaaba kabarkii inuu ka dhigo wax nooc kale ah bil ramadaan camal ah suu u ammaanahaya suu u sheegaya waa afargees meel hebelba ku yaalla indhaha ku cagaarmahaya waxaasu maanta dhan ammaanaya marka waxaa laga yaabaa qayb badan oo dadka gabya inuu ilaahay u naxariistay maahane arrimahan oo kale iyo cidhiirigan oo kale markay dareemaan intay meelo kale iska dhiibaan inay dadkii soo caayaan inay go'doon sameeyaan inay fallaagoobaan ayagoo weliba la yidhi waa lagu xiriirinaya xoolaa lagu siinaya diintiisa iyo afaarihiisana aan lagala hadlin kullu daalika iyadoy taasi jirto waa dhabar adayg bal wuxuuba u arkaaba balaayo iyo musiiba inay ku habsatay inuu gaal waraaq usoo diray innaa lilaahi buu ku hayaa buu ku agwareegayaa looyahay nebi maxamedow gaaladii baa guriyeysay sida ha la ii dhaamo wa hada min albala fatayamamtu waxaan u qasday bihaa waraaqdii attanuura foorna ayaan ula qasdayb meelaha rootiga lagu dubo hadaayata wuxuu ka soo hadlayay kitaab waxaa la ii dhiibay buu kitaab fa idaa fiihi dhexdiisa waxaa ku sugnaa mudakar buu ahaa haddana wuxuu yidhi fatayamamtu waxaan u qastay biha ayada wuu ta'niifiyey muxuu u ta'niifiyey oo qof ta'niif uga dhigay mu'anas iyo dhadig kitaab waa maxay waa warqad saxiifa saxiifad marka la yidhaha macnuhu mu'anas buu noqonaya fa waan huriyey buu foornadii baan ku huriyey bihaa waraaqdii xataa idaa madat markay tagtay arbacuuna afartan leylatan ee hameen oo min alkhamsiina kontonkii ka mid a ah, konton hameen nebigu yaan lala hadlin soo muusan odhan afartan markay tagtay maaqaa soo haray toban beri idaa waaba ayadoo rasuulu rasuulillaahi rasuulkii alla kuu ii soo diray yatiina waa iyadu u imaanayo rasuulu rasuulilaahi rasuulilahi waa rasuulka alle rasuulka ka horreeyo mudaafka ah waa ruuxii rasuulka uu soo diray rasuulla waa qofkii la soo diray nin rasuulku uu ii soo diraa ii yimid buu faqaala wuxuu igu yidhi inna rasuulallaahi ninkii ii yimid baa ii warramaya rasuulkii alle ya'muruka wuxuu ku farayaa an tactasila inaad ka fogaatid imra'ataka xaaskaaga guriga kuu joogta inaad ka fogaatuu nebigu ku amraya cumayra loo aqoon jira gabadhaas ayada ah cumayra ayaa loo yaqaanaa bintu jubayr waa gabarh ansaariyad ah caruur saddex ah ayayna u dhashayoo cabdullaahi iyo waxa weeyaan cubaydullaahi iyo macbad la yidhaahdo cabdullaahiga aan soo marro xadiidka asagu warinayo aabihii ka warinayo odaygu markuu indhabeelay hogaamin jiray iyo cubaydullaahi iyo macbad wiilashaa saddexdaa hooyadii u dhashay oo cumayre loo yaqaano baa waxaa nebigu ku yidhi kacabow xaaskaaga ka fogow fa qultu waxaan idhi buu yidhi udalliquhaa miyaan furaa am maadaa maxay baan afcalu sameeyaa xaaskaaga ka fogow iyo xaaskaygii waan ka fogaaday waa eray furniinno uu ka suurtoobo furniinno uusan ka suurtan waa muxtamil ha marka nebi moxamed xaaska furo ka tag miyuu iga wadaa mise wax kal ka muxuu ka wadaa qaala ninkii wuxuu yidhi laa maya nebigu xaaska fur kama wado bal ictazil ka dheerow haa ayada walaa taqrabhaa ha u dhowaanoo ha reeraysan waa ganaax kaloo ku soo kordhay wa arsala nebigu waa u cidiray ilaa saaxibaya labadaydii saaxiib midla daalika farriintaasoo kale u sii dhiibo wuxuu ku yidhi labadooduna xaasaskooda ha ka fogaadeen fa qultu waxaan ku idhi limra'atii xaaskayga ilxaqii orodoo haleel biahlikii qoyskaagii orodoo aad maxay samaysay markii saa lagu yidhi imaamu nasaa'i baa wuxuu wariyey fa laxiqat bihim qoyskoodii bay aaddo way tagtay xaaskaaga haddaad ku tidhaahdo orodoo gurigiinni aad intaad isku yara dhacdaan waxaa lagu weydiinayaa eraygan orodo gurigiina aad maxaad ka waday haddaad tidhaahday inay soo carabaabaadaan rabay mushkilo ma leh haddaad laakiin tidhaahdid gurigiina aad waxaan ka wada furniin furniinkaasuu noqonaya hadda ku celel ohanmaya saasay ku furanta erayaasha wuxuu ku jiraa dalaaqo midna waa dalaaq sariix ah haddaad tidhahdo waan ku furay waa dalaaq cad midna waa tas waa sarbeeb kuwa sarbeebta ku jiraa marka ilxaqii biahliki fa waad ahaanaysaa cindahum agtooda xataa yaqdiya ilaa uu xukuma allaahu alle fii haadaa kan alamri arrinka arrinkaani haysta ilaa ilaahay uu dhan u rido reerkiinna la joog oo muxuu ula hadlayaa xaaskiisi hadda yidhi asaga hadalka asaga mamnuuc ka maaha dadkaa la yidhi asaga yaan lala hadline isagu waa hadlayi qaala kacab wuxuu yidhi fa jaa'at waxaa timid imra'atu hilaali bni umayata saxaabigii hilaal ibnu umaya la odhan jiray xaaskiisii ayaa waxay u timid rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu aleyh wasalam magaceeda khawla bintu caasim baa loo yaqaanaa khawlatu bintu caasim fa qaalat gabadhaasi waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulki allow inna hilaal ibna umayata ninkayga hilaal ibna umaya ah shaykhun oday waa yeel a weeye daa'icun oo dayacmay laysa lahu asaga uma sugnaan khaadimun wax u shaqeeya fahal takrahu nabi moxamedow ma karahsanaysaa an akhdumahu inaan u khidmayo cajiib wey ninkii ayada qabay inay u khidmayso bay waxay ka codsanaysaa nebi moxamed sal alla alayh wasalam warka ninkeeda iyo ka nebi moxamed ka nebi moxamed bay jecesha nebi moxamed hadduu ku yidhaahda ma ogeli ee ha u khidmayna u khidmayn mayso hadduu u fasaxana way u khidmaynaysaa jacaylka marka nebi moxamed la jeclaado suwarkiisa qayb ka mida weeyaanoo muhim ay tahay inaan ku dayanno inaga waxaa laga yaabaa ninku hadduusan tukan xaaskiisa hadduu ku yidhahdo sagaal saac ahmeynimo quraac iisoo diyaari oo casho iisoo diyaari oo biyo iisoo diyaari inay soo diyaariso laakiin wax nebi moxamed uu ku khilaafaya hadduu la yimaado waxaa laga yaaba qaybo badan oo ka mid inaysan dan ka gelin baa dhici karta in ilahay u naxariistay maahan marka jacaylkan waa jacayl ay muhim tahay inaan cashar iyo dersi ka qaadanno oo aan nolosheenna ku baysgarayno <coughs> qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya inaad u khidmaysid ma karaahsanayo walaakin laa yaqrabaka yuusan kuu soo dhowaan xiriir gogoleedoo idin dhex mara ayuusan jirin wixii laakiin uu cunto karis iyo dharka bedelidiy waad u samayn kartaabiyo wax reernimaha lakiin idinma dhex mari karto qaalat waxay tidhi innahu ninkaasi iqaba wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa bihi asaga kumaba sugnaba xarakatun wax isku day ah iyo dhaqdhaqaaq ilaa shay in shay u dhaqaaqo nin hawo raganimo ay ku jirto oo han dumarba uu ku jira maba ahanoo hadda aan isleeyahay war armu kugu soo fakadaayo waysadu jabtaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa zaala kama zuulin ayadii baa warramaysa yabkii inuu ooyaya ninkaygu mundu laga soo bilaabo kaana ahaaday min amrihi arrinkiisa maa wixii kaana ahaaday ilaa yowmihi maalinkiisaan haadaa ee kan ah maaqabri buu ooyayaa marka afartankaa maalmood iyo hameenadoodii nebi maxamed wuu ooyayaabay tiri sal alla wasalam ilintiisaa qubanaysa waa fakarsan yaha nin weynna wuu ahay dhallinyaro ma ahayn intaa ninka ooyaya han dumar iyo waxa weeyaan reer iyo gogol iyo arrimahaasba kuma jiraba iyo xiisahoodaba waa raganimo gabayti ninkaas fa qaala waxay igu yidhaahdeen lii aniga kac baa hadlaya bacdu ahlii qoyskayga qayb ka mid ah waxay igu yidhaahdeen low istaadanta haddaad idan weyddiisan lahayd rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama fi imra'atika xaaskaaga kamaa adina siduu ugu fasaxay limra'ati hilaali ibni umayata hilaal ibni umaya xaaskiisa an takhdumahu inay u khidmayso jawaabtii lowdaa xadfan oo la kaana axsan sidaasaa wanaagsanaan lahayd hilaal ibni umayaba xaaskiisibaa inta timid bay tiri nebi allow odagayga waa tabcaan anu aan u shaqeeyo adiguna inta nebiga u tegtid ka cabow waxaad ku dhahdaa nebi muxamedow xaaska kama maarmee waxba reeraysan mahay laakiin haiska kay agjoogto waxa i waxayso waxaa kaloo bannaan lowda inaan lagaba dhiginba lowdii shardiyada u baahnayde tamaniyo laga dhigo oo la yidhaahdo low ista'danta alla maad fasax weydiisatid rasuulallaahi rasuulka alle fi imra'atika xaaskaaga kamaa sidii adina ugu fasaxay limra'ati hilaali ibni umayata hilaalkiina umayaaha xaaskiisa an takhdumahu inay u khudmayso su marka isweydiin mudan soo nabi moxamed ma odhan ninkan yaa lala hadlin soo maynaan soo marin saddexdaa nin yaa lala hadlin buy halkaana maxaa ka muuqda in lala hadlayo lala talinayo oo laleeyahay xaaskaaga nebiga inta u tegtid waxaa weeyaan ii fasax ku dheh ishkaalka noocaas ay culummada qayb ka ka jawaabeen waxayna kaga jawaabeen dhowr qodob kow waxaa suurtowda cidda taladan u soo jeedinaysaoo la hadlaysa inay yihiin carruurtiisa qayb ka mid ah ama dumarkiisa iyo xaasaska uu qabay nahyiga nebigu uu yidhi dadka ha la hadlinina qolyahaas marka hore in laga reebayoo la yidhi bulsho weyntaasay ninka ha la hadlinina laakiin caruurta uu dhalay iyo xaasaskiisa iyo inaysan wax dhiba lahayn inay la hadlaan qodobkaasi waa suurtagal waxaa labaadoo suurtowda cidda la hadlaysaaye inay ehelkiisa iyo qaraabadiisa tahay laakiin ay munaafiqiin yihiin ninkaan waa ansaari somaynan soo marin munaafiqiintii wakhtiga nebi maxamed joogtana ansaartay ku badnaayeen qoyskaasay ka dhasheen kuwii markii horeeta harayna ayagay ka mid ahaayeen siddeetankiiyo dhowrta qaybo ayaga ka mid ahaayeen kuwii nebi moxamed been u sheeg ku haya qaybo ayaga ka mid a ku jiray marka munaafiqiintii inay yihiin oo nebi maxamed warkiisa in la khilaafay iyo in kaleetaba aan dan ka lahayn ayadana waa suurtagal waxaa saddexaadoo suurtooda addoommadii u khidmayn jiray oo shaqaalihiisa ahaa inay yihiin aysan carruurtiisiina ahayn xaasaskiisana ahayn munaafiqiinna aysan ahayn addoommada inay la hadlaanna raggaasi ay u bannaanayd fa qultu waxaan idhi bi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa asta'dinu fasax weyddiisan maayo fiihaa xaaskayga dhexdeeda rasuulallaahi rasuulka alla sala allah alih wasalam hawshaa ma gelayaan ku yidhi buy wamaa maxaybaa yudriinii i ogeysiinaya maa waxa yaquulu uu odhan doonaa rasuululahi rasuulka alla sala allahu caleyh wasalama idaa goortii istaadantuhu aan fasax weydiisto fiihaa xaaskayga dhexdeeda waana aniguna rajulu nin baan hashaabun dhallinyaraah maxaan ka ogahay buu yidhi haddaan saaka inta u tagay idhaahda fasax waxaan la kulmi doona maxaan ka ogah soo ma dhici karto arrinkii wax ka sii sarreeya kaba cuqubo badanba inuu ugu imaan karo niman yahu iska kii daayaan ku idhi falabidtu waa nagaaday buu yidhi bacda daalika markaa kabacdi cashra layaalin toban habeen baan sii joogay <coughs> tobankaa habeen iyo afartanka hore marka la isku daro waa kontonkii bari wuu dhammaystira xataa kamulat ilaa inoo dhammaystirantay lanaa annaga khamsuuna konton leylatan ee hameen min xiina nahaa laga bilaabo waqtigii uu reebay rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam can kalaamina ah hadalkeenna falamaa goortii sallaytu aan tukaday salaata alfajri salaaddii waa beri subxa khamsiina subaxii kontonaad leylatan ee hameen khamsiina leylatan kontonkii hameen subaxeedii hameenkii ugu dambeeyey subxa khamsiina leylatan hameenkii kontonaad subaxiisa markaan tukaday walxaal ana anuguna calaa dahri beytin guri dushii aan ku sugnahay oo min buyuutinaa guryaheenna ka mid ah fa baynaa waqti ana anugu jaalisun aan fadhiyo cala alxaali xaalkii allatii taasoo dakara allaahu alla uu sheegay qad daaqat xaalay nala ciriiryantay ila ciriiri noqotay calaya dushayda nafsii naftayda wa daaqatay ciriiri ila noqotay calaya dushaydu al dhulkii bimaa raxubat ayadoo weliba ay tahay dhulku waasic dhulkii baa ciriiri igu noqday buy xasanulbasri baa qisadaan markuu maqlay sida ibnu abi xaatim uu wariyey buu la yaaba saxaabigaana ku haya dhulkiibaa ciriiri ugu noqday naftibaa ciriiri ka dareema markaasuu xasanulbasri wuxuu yidhi yaa subxaana allah maa akala haaulaai alaaatu maalan xaraaman walaa safakuu daman xaraaman walaa afsaduu fi lardi asaabahum maa samictum wadaaqat calayhim alardu bimaa raxubat fakayfa biman yuwaaqicu alfawaaxisha walkabaa'ir ilahay baa ceeb iyo xumaanba ka hufan buy saddexdaa nin oo cuqubada noocaasa la mariyey xoolo xaaraanoo dadle yihiin maysan cunin dhiig xaaraanana maysan daadin ilaahay arladiisana maysan fasahaadin oo fasaad kama shaqayn waxaa dhegtiinnu maqashay baana ku dhacay maxaad u malaynaysaan biyo dadka maalin walbeeta kabaa'irta iyo fawaaxisha iska dabaalanaya xaalkoodu inuu noqon doono ilahay baa kuwaan usoo cabagogloy cuqubaa la saaray kabacdina waa laga dulqaada laakiin aniga adiga waxaa laga yaabaa maalin walba intaan macaasi gallo in waxa ila naga dulqaadiyo in kaleetana kama warqabno sida awgeed waa inaad in badan qofka muslimka shucuur u dareemo talow xaalkaagu muxuu noqon doonaa <clears throat> saxaabiga marka itixaankaasa haysta xadiid waxaa jira nebigu uu leeyahay idaa araada allaahu bicabdin khayran cajala lahu cuquubatahu fi dunyaa ilaahay addoonka hadduu khayr la doono cuquubadiisa adduunkaaba lagugu soo dedejiyaaba wuu xanuusan imtixaan baa la marin sida awgeed imtixaanada adduunkan ku maraya waxaa laga yaabaa inay tahay ilaahay khayr uu kula doonaye qadaha iyo qadarka ilaahay ku qanac kuna raalli noqo wuxuu nebigeenu sheegay waidaa araada bicabdihi sharan ilaahay addoon hadduu shar iyo xumaato la maago amsaka canhu cuquubatahu maalinka adduunyadan uu nool yahay cuquubadii dembigaa uu samaynayo uu mudnaa ilaahay waa ka joojinaya waa laga haynaya waa loo seeta dheerayn uu iska daaqin uu iska kibrin wuxuu rabuu samaynin ilaa maalinka qiyaamo la gaaro dunuubtiisi iyo culaysi ka batay ilaahay uu dusha kaga rido marka raggaani rag cuqubo adduunka lagu mariyay ahaayeen oo la ciqaabay samictu waxaan maqlay bi sawta saarikhin qof qaylinaya codkiis baan maqla qofkaasoo owfaa koray calaa jabali salcin buurta salci dusheeda ayuu qofkaasi koray biaclaa sawtihi qayladiisa meeshii ugu dambaysana wuu ku qaylinayaa wuxuuna leeyahay yaa kacba bna maalikin kacabkii ina maalig ahaayow abshir bishaarayso buu ileeyahay qaala wuxuu yidhi fakharartu waan dhacay saajidan xaalaan ahay mid sujuudsan sujuud baan la dhacay wa caraftu waxaan ogaaday an qad jaa'a inuu yimid faraju farajun kurbafaydid farajun rada waa la kordhigaya farjun haddaad tidhahdid waa xubinta taranka marka macnaha kaa khaldamaya waxaa anqaja inuu yihi farjun xubin taran xubin taran ninkaanoma imaan dhibaato haysatay iyo kurbaa ilaahay ka fayda faraj baa marka la yidhaahdaa hadda waxaa inoo qoran inuu sujuudu shukri la dhacay ibnu caa'id wuxuu wariyey fa khara saajidan yabkii farixan bitowba wuu sujuuday sujuudu shukri buu la dhaca waa ooyayaayo ilin baa ka socota muxuu la ooyayaa ilaahay inuu towbadiisa aqbalayoo faraj khayr qaba ilaahay u keenay buu ku faraxsan yahi sidaa owgeed oohintu kuma timaado dil lagu dilay iyo xanuunku hayee farxadna way la timaadaa ubay ibnu kacab baa nebi maxamed wuxuu ku yidhi farriin baan ku wadaa nebigaa leh ilaahay baana farriintaa kaaga wadaa oo maxay ta ilaahay baa wuxuu amar igu siiye suuradda lam yakuun loo yaqaana inaan adiga kugu dul ahriyo markaasuu nebi maxamedow ilaahay ma wuxuu ku yidhi qof saxaabadaada ka mid ah <clears throat> ku dul ahri oo adaa ila doortay mise ilaahay baa i magacaabay su ilaahay baa ku magacaabay magacaagu ilaahay ii sheegay ninkaas buuna iigu yidhi asagana waa ooyo waa ilmeeye muxuu la ooyahayaa wuxuu la ooyayaa farxad ilaahay agtiisa qiimuhu kaleyuhu ogaaday saxaabigaana waa kana suwar badan oo ay farxad la ooyeen ayay saxaabada nebi moxamed lahaayeen sal alla alih wasalam nin ooyey oo farxad la ooyaan soo marra yaa garanaya abu hurayra hooyadii markay islaantay oo hooyadiiyo hadeer wax yar ka horna nebi maxamed caaya soo aflagaadaynayso uu ka tegey hadda markuu usoo noqdeen ay tiri ilahay iyo rasuulkiisaan aaminsanahood waa muslimay asagana farxad baa ilintu la soo dhaaftay wuu ooya dad ahlu khayray ahaayeen wa aadana wuu ogeysiiyey rasuulullaahi rasuulkii al sala allahu calayhi wasalama bitowbatillaahi ilaahay toobad aqbalkiisa calaynaa korkeenna uu naga toobad aqbalay xiina waqtigii sallaa uu tukaday salaata alfajri salaada subax markii salaada subax dadku ay masaajidka ku tukadeen buu iclaan iyo ogeysiis nebi moxamed bixiyey uu leeyahay nimankaa toobadoodii waa la aqbala saddexdaa ganaaxina waa u dhammaaday waxaa sugan oo riwaayaadka xadiidka ka mid ah hameenkii gelinkiisii dambe baa nebi moxamed toobadkeenka nimankan loo sheega hameenkaasna wuxuu joogay guriga ummu salama ummu salamuu u sheego wuxuu ku yidhi ummu salamoy kacab bnu maalig iyo labadiisii saaxiib toobadoodii baa ilaahay caawa igu soo dejiyey markaasay waxay tihi nebi maxamedow waan dhaqaajin waan raadinayaayo waan iclaaminayaayo waan usoo sheegayaa dadka markaasaa nebigu wuxuu yidhi maya wakhti dambaa la joogaa hawshaas hadda haddaad sheegtidna caaw inta ka dhiman ma seexanay nebigu caaw dhan gurigeenna dadku isugu imaanayaan marka ilaa waagu uu ka barya anaa sheegayna ii kaadi kacab bin maalig asagoo warramo wuxuu yidhi konton kaa bari oo ganaaxu isaarnaa dad waxaa jirabiyo xaalkayga si gooniya uu la socday umusalmana dadkaasay ka mid ahayd buu yidhi aad bay ii danayn jirtay oo ii daryeeli jirtay oo iga warqabtay buu yidhi ma aha inay la hadlayso laakiin sidayda kale ii xanaanayn jirtay buu qof wanaagsan bay umusalama radia allahu canha wa ardaaha fa dahaba way tageen annaasu dadku yubashiruunanaa xalay noo bishaaraynayaan wa dahaba waxaa tegey qibala saaxibaya labadaydii saaxiib dhinacooda waxaa aaday mubashiruuna kuwa bishaareeya wa rakaba waxaa soo rucleeyey ilaya xaggayga rajulunin farasan faras ayuu usoo soo wa sacaa wuu orday saacin mid ordo min aslama qoyska ree aslama fa awfaa wuxuu koray filjabali buurta calaljabali buurta waa buurtii salcigan soo maray wa kaana sawtu codku wuxuu ahaa asraca mid ka degdeg badan min alfarasi faraskii muxuu ula jeedaa dadkii laba qaybood bay noqdeen markii nebi moxamed uu ummaddii u cilaamiyo ogeysiiyey in toobadiina laka aqbalay qaybo ka midu waxay yidhahdeen kacab baan u bishaaraynaynaa qaybna waxay aadeen labadii kale dadkii isoo aaday marka qaybo ka mida farday soo qaateen ragna waxayba sameeyeen ninbaa wuxuu sameeyey buurtuu fuulayba waxba farasma qaadan <coughs> kan buurta saaran wuu qaylinayaa kacabow bishaarayso kuwa fardaha saaranna way qaylinayaan kacabow bishaarayso labadii cod waxaa ii soo hormarayba ninkii buurta saarnaa qayladiisaan hormaqlay oo kuwii fardaha iga soo hormaray <coughs> falamaa goortii jaaanii uu ii yimid alladii kii samictu aan maqlay sawtahu codkiisa yubashirunii xaaluu ii bishaaraynayo nasactu waxaan u sibay lahu asaga towbaya labadaydii maro fakasawtuhu waan ku arradbixiyey iyaahumaa labadoodii maxaad ugu arradbixiso u siisay bibushraahu bishaaraynta uu ii bishaareeyey sababkeeda baa labadaydii maro siiyey wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa amliku ma haysan hayrahumaa labadoodaa waxaan ahayn yowmaidin maalinkaas buy su-aal baa mudan waxaan soo marnay bilowga xadiidka inuu yidhi maalin aan ka dhaqaalan roonaa maalinkaa ima soo marin sooma xusataan waxaan soo marnay inuu lahaa laba gaadiid iyo laba halaad sooma xusataan haddana muxuu ku dhaartay ilaahay baan ku dhaartay labadaa maro aan bixiye waxaan ahayn ma haysan oo makunta beri buu ku masalafa ninkii xaggee aadeen xoolihii wuu leeyaha ee waxaa laga wadaa wax dhar ah oo aan maalinkaa haysto labadooda ahayn ma jirin beertii waa sideedii dee beer dhar kuu noqon mayso halihii waa joogaan halagashan maysid wax dhar oo labis ah oo labadan haddaan bixiyo ama dhaaraan ama guri ii yaaloon isaga bedelaa maysan jirin saasuu ka wadaa marka xagga dharka laakiin dhaqaalo kale uu lahaa wastacartu waxaan soo soo caariye qaatay thawbayni laba maro fa labistumaa waan labistaybu yuu ka soo qaatay in adeerkiisii uu jeclaa kumuu ahaa <coughs> abu qataada wan dalaqtu waan tegay buy ilaa rasuulilaahi rasuulkii alle xaggii baan aaday sala allahu caleyh wasalam fayatalaqaanii waxaa ila kulmayay annaasu dadku fawjan fawjan jamaaco jamaaco iyo koox koox baa laila kulmayaa yuhanni'uunanii xaalay igu tahniyeenayaan bi bitowbati toobad aqbalka ilahay uga toobad aqbalay walaalkaaga muslimka ah xanuunka haysta waa inaad mar walba adduunka aad joogtay daafaa oo inaad ka xanuunsanaysid hormarka iyo wanaagga uu gaarayna waa inaad meel kastood adduunka ka joogto walow shakhsiyan baa haysu aqoonine waa inaad ku faraxdid falastiin hadda dhib baa haysta soo ma ogidin dhulkeedii baa la isku haystaa cirdigeedii baa la bannaystay waa lagu xadgudbahayaa qalban wa qaaliban waa inaad ka nicib tahay meel kastoo caalamka muslimiintu ay ku dhiban yihiin waa inaad saas samaysid hadday farxad iyo guul gaaraanna waa inaad ku faraxdid marka waa la ii yaquuluuna waxay lahaayeen litahnika kuu tahniyadayso towbatullaahi ilaahay toobad aqbalkiisa calayka dushaada uu kaa toobad aqbalay qaala kacab wuxuu yidhi xataa dakhaltu ilaa aan soo galay almasjida masaajidka waan soo socday ilaa masaajidkaan soo galay fa idaa waaba ayadoo rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama jaalisun uu fadhiyo xowlahu xareerihiisa xaalay ku sugan yihiin annaasu dadkii fa qaama waxaa ii soo istaagay ilaya xaggayga dalxatu bnu cubaydillaahi saxaabiga dalxatu bnu cubaydillaahi la yidhahdaa xaggayga u istaagay yuharwilu xaaluu weliba degdegayo xataa saafaxanii ilaa uu iga gacan qaado oo iga salaamay wahannaani uu igu tahniyey ii tahniyeeyey <clears throat> wallaah ilaahay baan ku dhaartay marar badan baynu soo marra wallaah wallaah wuxuu ku tusinayaa adoon lagu dhaarsan inaad dhaaran kartid laakiin shardi waxa ah waxaad ku dhaaranaysa inay sax yihiin oysan been ahayn wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa qaama iima soo istaagin ilaya xaggaya rajulunin oo min almuhaajiriina muhaajiriinta ka tirsan oo hayruha asaga ahayn dadkii badnaayoo meesha fadhiya markaan masaajid ka imid hal nin oo muhaajiriyo inta ii soo istaagay farxadda iyo rayraynta salaan iigu daray rag waa ii wada tahniyadeen laakiin ninkaanu si gooniyu ila tafaaculay bu oo ila jaanqaaday oo waa isalaamay ficil ahaan qowl ahaanna waa ii tahnideeyey wuxuu yidhi walaa ansaa ma halmaami doona haa istaagidda uu maalinkaa ii soo istaagay lidalxata weligee dalxa ma iloobi doona bu ninka marka barwaaqada ay tahayna kaa warqaba markii dhibdhacana kaa dhaqaajiya iyo ninka xaalad walbao noloshooda soo kusoo wajahda iyo dhib iyo dheefa kaa warqabaaya kuma sina weligay ma iloobi doono bu nin abaalle waa inaad noqotayo ninka wanaagga kuu galay aad tirahda weliga ma iloobi doono waxaan arki doonaa kitaabkan dhexdiisa abuubakaroo nin gaala caayay oo weliba erey aad u qallafsan ku yidhi markaasaa ninkii gaalkaha wuxuu leeyahay waan iska kaandhicin lahaa laakiin abaal baad igu leedaho abaalkii baan ku ilaalinayaa ku hay waa gaal <coughs> maxaa keenay dalxatu bnu cubaydilaahi dalxatu bnu cubaydullaahi inuu usoo istaago culimmada qaar baa waxay leeyihiin asaga iyo dalxatu bnu cubaydillaahi wax ka dhexeeyaa jira saxaabanimada ka soo kow wax kaloo ka dhexeeyaa jira waa maxay nabiyullaahi muxamed sala allahu calayh wasalam saxaabada nebi moxamed mar uu walaaleeyey baa jira laba jeer markii maka la joogay oo reer muhaajiriin la ahaa qolyihii muhaajiriin ay maka joogeen oo dee dad dulman oo dhibaataysan ay ahaayeen inay iskaalmaystaan oo isgarabsadaan buu nebigu wuxuu sameeyey ikhaa waa walaaleeyey hebelo hebel baad la walaaltahay hebelo hebel baad la walaaltahay muhaajiriin markay soo hijroodeen oo ansaar loo yimid oo madiine loogu yimidna ikhaa labaaduu nebigu sameeyey sal alih wasalam oo muhaajiriin iyo ansaar u walaaleeyey hebelo hebel baad la walaaltahay marka culimmadu waxay leeyihiin saxaabigaani wuxuu la walaal ahaa zubayr bnu cawaam baa lala walaaleeyey zubayrna wuxuu la walaal ahaa waxaa weeyaan alxatu bnu cubaydilaahayo xagga muhaajiriinta waxay ka wada ahaayeen walaalo marka waxay noqonaysaa zubayr iyo ninkii la yidhahdo talxatu bnu cubaydilaahi oo walaalo ahaan jiray buu ninkaani asaguna u dhexeeya marka laba nin oo walaalo ahaan jiray buu wuxuu la mid yahay mid ka mida walaalkiis adeer buu marka ugu aadanaanaya qolyana waxay leeyihin maya ayaga laftirkooda waa la walaaleeyey qaala kacab wuxuu yidhi falamaa goorti sallamtu aan salaamay calaa rasuulillaahi rasuulka alle dushii sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi rasuululaahi rasuulka alle walxal huwa nebigu yabruqu uu ifayo oo dhaldhalaalayo wejhuhu wejigiisu min asuruuri farxad darteed muxuu nebigu ku farxsan yahay yaa ilaahay saxaabadan uu ka toobad aqbalay waa kaafia waa wax aad u kala fog markii hore asagoo dembiilaa uu nebiga u yimid iyo maanta markaa nebiga u imid waa salaamay buu yidhi salaantuu iga radiyey fatabasama tabasuma almuqdabi soo garan maysaan sidii nin xanaaqsan buu u dhoolla cadeeyo ilkaha igu muusooday buu maanta laakiin wejigiisu waa birbirqayaah farxad darteed markaasaa nebigu wuxuu yidhi abshir bishaarayso bikhayri yowmin maalinkii ugu khayr badnaa oo marra ku soo mara calayka dushaada mundu laga soo bilaabo wakhti waladadka ay ku dhashay ummuka hooyada ilaa maalinkii hooyadaa ku dhashay min maalinkaa laga soo bilaabay ilaa yowmina haadaa maalinkii ku soo maro oo kugu khayr badnaa inuu maanta yahay ku bishaarayso su-aal baa timid marka ishkaal ah waa maxay saxaabigaanu islaamnimo kumuusan dhalan asagoo gaal aha nebi maxamed u yimid towxiidku u bandhigay waana islaama haddana waa muslim dambaabay maantaoo muslim dambaabayaho toobadiisa la aqbalay iyo shalayoo uu gaal ahaayoo toobadiisa laga aqbalo u islaamay labadaa maalmood kee fadli badan markuu soo islaamayaa fadli badan soo maa halkaana nebigu muxuu yidhi waa khayru yowmin mara calayka maalinkii kugu khayr badnaa oo ku soo mara <coughs> marka maalmihii soo mara maalinka ugu khayr badnaa waa maalinku islaamay see loogu jawaabayaa marka culimmadu waxay leeyihiin maalinku soo islaamay sacaadadiisii iyo liibaantiisa meeshay ka bilaabatay wey maalinkan toobadda laga aqbalo dambeetana sacaadadii maalinkaa bilaabatay dhammaystirtay saas maaha tii hore bidaayay ahayd liibaantiisu meeshay ka bilaabatay ahay islaamnimadiisu maanta halkan joogo ilaahay mar labaad toobadda ka aqbalayna waa mukamil oo waa dhammaystir sidaasay waxay ku noqonaysaa maalmihii soo maray maalmihii ugu khayrka badnaa laakiin xaqiiq ahaan marka la yihahdo maalinku soo islaama ugu khayr badan tani marka xagga takmiilka buu khayrku ka imaanaya qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi amin cindika agtaada miyay ka ahaatay toobad aqbalkaani yaa rasuulallahi rasuulkii allow am min cindillaahi mise ilaahay agtiisay ka ahaatay muxuu ula jeedaa toobaddii waa laga aqbalay ma adaa sidaada igu sheegaya mise xag ilaahay bay ka timid oo xag allah ka soo degta hawshaani caaisha waxaan soo marna markuu nebigu yidhi ilaahay waa ku bari yeelay ma adiga mise waa xag alle ka timid xag alle ka timid oo hooyadeed tiri orod u istaagay tiri u istaagi maayo ilahay baan ku mahadinayso garan maysa <clears throat> qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya bal min cindi illaahi ilaahay agtiisee ka ahaatoo ka timid xag allay ka timid toobad aqbalkaani wa kaana rasuulullahi rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama idaa sura haddii laga farxiyo istanaara wuu ifi jiray wejhu wejigiisu xataa kaannahu ilaa asaga aad moodid qidcatu qamarin dayax jabkiis nebiga iyo dayaxa kee qurux badan nebi moxamed baa ka qurux badan sal alay wasalam dayaxa iyo nebi moxamed nebi moxamed baa qurux badan waayahay qidcatu qamar maxaa laga wadaa dadka bani aadamkaahoo lala hadlayo waxyaalaha ay yaqaanaan oo suuraystaan waxa ugu qurux badan qoraxda iyo dayax ayaa ka mid ah marka saasaa loogu miaalinayaa waa tamiile nebigu dayax iyo qoraxdaba waa ka qurux badnaa walidaalika waxay sheegeen sheikh ayagaa noo sheegi jiray xafidahu sheekh shariif qolyo een yidhi imaamu maalig oo dersi akhrinaya ayaa waxa u yimid nin markaasuu ku yidhi naagtaydiiban waxaan ku idhi haddaadan dayaxa ka qurux badnaa waad iga furan tahay qiil ma haysaa siyu kuma haya waa kaa furantay soco darsigana waxaa dhegaysanayay buu yidhi imaamu shaafici oo arday yar ah markii ninkii soo baxay buu u yeero imaamu shaaficiy wuxuu yidhi kaama furna war hadda sheikhaagii baa sidaan leh markaasuu yidhi kaama furna waay heshiika ma ila tegaysaayoo ma u sheegaysaa inaysan iga fureen haahbu imaamu maalig baa loo wada yimid wuxuu yidhi imaamu maaligow sheekhaygii baa tahay ninkan xaaskiisu kama fura oo sebaysan uga furnayn ma islaan dayaxa la quruxaa jirta haahoo ninkaanu islaantuu qabo dayaxa waa ka qurux badan tahay oo xaggee ka keenta hawshaas qur-aankay ku taallaabi islaantiisu inay dayaxa ka quruxsan tahay oo xaggee qur-aanka kaga qoran tahay soo ilaahay qur-aanka kuma sheegin bani aadamka inuu ka abuuray fii axsani taqwiim ahaysiin la ahaysiya tii ugu wanaagsanayd haa bani aadamka ayagaaba dayaxa ka qorx badan si kasta u foolxun yihi markaasuu yidhi asaaba shaaficiyu wa akhطa'a maalikun anoo shiikhiiya waa laakiin kaa yarbaa garta eh xaaskaaga haysabay saasay sheegaan marka munaasabadda hadda waa maxay qoraxda iyo dayaxba nebi maxamed baa ka qorx badnaa sal alay waslam wa kunnaa waxaan ahayn nacrifu kuwii garta daalika farxaddaas minhu nebiga xaggiisa iyo wejigiisa ifitaankiisaan ka garan jirin falamaa goortii jalastu aan fariistay bayna yadayhi hortiisa waa markii labaad oo qadiyadan dhexdeeda nebiga uu soo hor fadhiisto koobaad waxaan soo maray markuu dembiga qiranayo u yimid hortiisaan soo fadhiisto garan maysaan ilaahay markuu ka toobad aqbalan waa soo hor fadhiista qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiiyow ina min towbatii towbadayda waxaa ka mid ah an ankhalica inaan ka siibto min maali xoolahayga sadaqatan xaalo u yahay sadaqo ilallaahi alla dartii iyo wa ilaa rasuulilahi rasuulka alloon u dhiibayo camalka dar allah loo sameeya ilaa rasuulilaahi marka wuxuu ka wadaa dar ilaahay baan u sadaqaysan nebigana waan ku wareejin sal alla aleh wasalam meeshuu raba ha dhigo <clears throat> waxaa isweydiin mudan marka markaba dareemaysaa hadaayata wuxuu lahaa labadaa mara waxaan ahayn ma haysan saas maa haddana muxuu leeyahay xoolahay o dhan ilahay dartii baan u sadaqaysanaya marka jawaabti marka waad garan xoolaha u xoolo kale ma haysan xagga maryuhu ka hadlay qaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu yidhi amsik hayso calayka dushaada bacda maalika xoolahaga qaarkood fa huwa kaas oo kee ah imsaaku bacdilmaal xoolaha inaad qeyb la hartid ayaa khayrun kuu khayr badan laka adiga nebi moxamed sal alla alih wasalama ummadda fuqaradeeda iyo aqniyadeeda labadaba waa u danayn jiray inaad un dadka waxooda tirahdo kulli un maanta wax sadaqeeya wax la baxa oo aadan odhan hal xabana la hara may samayn jirin nebigu wax la har waxna la baxa qur-aankaana ina baray dariiqadaas anfiquu mimaa mimaa mima aad arkaysaa mintaa waa tabciidiyo qayb ka mida la bax wuxuu ilaahay uu ku siiyey qultu waxaan idhi fa innii anugu umsiku waxaan haysanayaa sahmii qorigaygii alladii kaasoo bikhaybara khaybar aan ka helay kaasaan haysan faqultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka allow inna allaaha alle innamaa najaanii wuxuu igu badbaadiye bisidqi run soo sax maah ilaahay wax uu ku badbaadiyey oo toobadda uga soo dejiyey oo ummaddu saad ogeyd waxaa weeyaan loola faraxsanaa waa runtii wuxuu ku badbaaday wa inna min towbatii toobadayda waxaa ka mida toobadkaynkayga allaa uxadida inaana sheegin ilaa sidqan run maahan hawl adag wey inta aan noolahay xusulkay xabaal ka sarreeyo carabkayga wax runa maahe wax kale inaysan ka soo bixin baan toobadkaynkayga ku darsadayb maa muddada baqiitu aan noolahay inta aan noolahay fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay asagaa warramay maa aclamu ma ogi axaddan qof oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah oo ablaahu uu ugu barwaaqeeyey allaahu alle fii sidqi xadiidi runta sheegiddeeda mundu laga soo bilaabo waqtigii dakartu aan sheegay daalika arrinkaas lirasuulillaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama axsana wax ka wanaagsan mimaa ki ablani ilaahay ugu barwaaqeeyey albalaa wanaagana waa loo isticmaalaa sharkana waa loo isticmaalaa wabalownaahum bilxasanaati wasayi'aat asayi'aat waa balo alxasanaatna waa balo albalaa hulkan marka waxaa loola jeedaa waa an waxa weeyaan barwaaqo barwaaqayn ilaahay uu ii u fiirsa marka wuxuu anfiyey ruux iga wanaagsan laakiin ruux la mida inuu jiro muusan anfin soo ma jeedaan xadiidka wuxuu yidhi maalinkii nebi moxamed aan arrinkaa u sheegay ma ogi ruux ilaahay uu ugu barwaaqeeyey run inuu sheego axsana oo ka wanaagsan mimaa wax ablaani marka ma diidana cid la midi inay jirto laakiin cid iga sarrayso oo iga fadli badan ama waxa ma jirto cid iga fadli badan laakiin cid ila siman oo xagga runta igala siman waa laga yaabaa in la helo sababtu waxa weeye labadii ninoo asaga la hartay labaduba runlayooba ahayn siduu marayba ayaguna mareen ilahna waa ka aqbala maa tacamadtu uma qasdin mundu laga soo bilaabay waqtigii dakartu aan sheegay daalika arrinkaas lirasuulilahi rasuulka ala sala allahu aleyh wasalam mundu mara xaraf jaar bay noqotaa mara ismi mar hadduu ficil ka dambeeyo waa ficil waa ismi ilaa yowmii maalinkayga laga gaara haadaa ee kan ah kadibaan been ilaa maalinkaa laga bilaabay ilaa haddoon qisada idiin sheegayo weligay hal meel been uma qastin buy waxaa ka muuqda is-ilaalin badan taxadar badan waayo sababtoo ah been ma sheegin muuse hore lakiin muxuu yidhi uma qastin waa dhici kartaa adoon been u qastin inuu mar mar carabkaaga dhaco laakiin anigu uma qastin buu leeyahy <clears throat> wa innii aniguna la arjuu waxaan rajaynayaa an yaxfadanii inuu ilaaliyo allaahu alle fii maa waxa baqiitu fii baqiitu intaan baaqi ahay inta aan noolahoo dambeeto cimrigaygu wuxuu ku gebagaboobi doonaa allah ka warqaba laakiin rajo ilaahay baan qabaa cimrigayga inta ka dhimana ilaahay inuu ilaaliyo wa anzala allaahu ilaahay baa soo dejiyey calaa rasuulillaahi rasuulka alla dushiisa sala allahu calayhi wasalama laqad taaba allaahu ilaahay wuu ka toobad aqbalay cala nebiyi nebiga iyo walmuhaajiriina muhaajiriin iyo wal ansaari ansaar dembi uu nebigu galay ma jirto sala allahu calayhi wasalama laakiin kuwaana loola jeedaa ilaa qowlihii laga gaaro wakunuu ahaada maca asaadiqiin ilaahay ummaddii o dhan kuwii hore iyo kuwa dambeba baaqbu u jeediya ah yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaaha wa kunuu maca asaadiqiin dadka iimaanka laga helo ilaahay rumeeya ilaahay ka cabsada dadka runta sheega macoodana ahaada waa ka ibnu maalig iyo dadka la midka wax laga hadlayo fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa ancama allaahu alla iguma barwaaqayn calaya dushayda min nicmatin barwaaqo qatu weligay bacda an hadaanii markuu igu hanuuniyey ka bacdi lilislaami islaamka acdamo wax ka weyn fii nafsi naftayda min sidqii u runsheegidayda lirasuulilaahi rasuulka alle aan u runsheega sala alla caleyhi wasalam allaa akuuna inaanan noqonin kadabtuhu rasuulka alle mid u been sheega inaanan noqon macnaha inaanan rasuulka ilaahay u been sheegin barwaaqo ilaahay ugu barwaaqeeyay oo ka fiicnayd maysi jirinbu oo fa ahlika markaan halaagsado kamaa halaka say u halaagsadeen alladiina kuwa kadabuu rasuulka ilaahay u been sheegay fa ahlaka aan halaagsado kamaa sidii halaka ay u halaagsadeen alladiina kuwa kadabuu rasuulka u been sheegay fa in allaaha alle qaala wuxuu ka yidhi liladiina kuwii arrinkooda kadabuu nebi moxamed u been sheegay xiina wakhtiga anzala uu soo dejiyay alwaxya waxyiga shara maa shay kan ugu sharka badan qaala uu ka yidhahda liaxadin qof ilaahay markuu aayaadkayagii aayaadkii toobadayada ka hadlayay ilaahay uu soo dejiyey siddeetan iyo dhowrkii nebi moxamed u cudur daatay oo istikfaarta nebigu u dalbay oo uu baycad la galay soo garan maysaan ilaahay ayagana qur-aan buu ka soo dejiyey qur-aankaasoo ka hadlaya wax ruux bani aadama laga sheego wixii ugu darnaayo oo dhib iyo balaayo laga sheegayo <clears throat> fa qaala ilaahay wuxuu yidhi tabaaraka khayrkiisu badayo watacaalaa sarreeye sayaxlifuuna way ku dhaaran doonaan billaahi alle lakum idinka idinku dhaaran doonaan idan qalabtum markaad noqotaan markaad noqotaan way idiin dhaaran doonaan waa beentood ilaa qowlihi laga gaaro fa ina allaaha alle laa yardaa raalli kama noqdo canilqowmi qolo alfaasiqiin ee daacada ilahay ka baxay haddaad adiga nebi moxamedo kuwaa ka raalli noqotay dembi u dalabtay ilahay baan raalli ka ahayn aad baa loo fogeeyey qaala kacab wuxuu yidhi wa kunnaa waxaan ahayn tukhullifnaa kuwa la reebay oo ta'da waa la godayaa laamkana waa la kasrin ayuha alaaatu saddexdii baan khaas yeelayaa u jeedaaye can amri ulaa'ika kuwaa siddeetan iyo dhowrkaa arrinkooda ayaa annaganala ka reeba alladiina siddeetan iyo dhowrkaasoo qabila nebigu uu ka aqbalay minhum xaggooda qabila uu ka aqbalay minhum xaggooda rasuulullaahi rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalama xiina waqhtigii xalafu ay u dhaarteen lahu rasuulka fa baayacahum baycuu la galay wastakfara waa u dembi dhaaf dalbay lahum ayaga soo maynaan soo marin amaa saddexdan wa arja'a wuu dibdhigay rasuulullaahi rasuulka alleh amranaa arrinkeenna xataa qadaa ilaa uu xukumay allaahu alle fiihi dhexdiisa annaga arrinka yaga dib baa loo dhigay yaan lala hadlin bi kotonbari fa bidaalika kaa sababkiisuu qaala allaahu alla wuxuu yidhi wa cala alhalaaati kuwii dushoodana waan ka toobad aqballay alladiina saddexdaasoo khullifuu la reebay maxaa laga reeba duulaankii tabuuk ma ah wuxuu ka hadlay asagaa fasiraya waxaa laga reebay hadlidii bulshada lala hadlayay meesha ku hartay saddexdooda gooni loo reeba asagaa wuxuu yidhi walaysa ma aha alladii kii dakara uu sheegay allaahu alle mimaa kii khullifnaa nala reebay can ilqaswi duullaanna laka reebay maaha wax ayaddu ka hadlayso cala alaaati aladiina khullifuu innamaa huwa asagu waxaa weeye takhliifuhu dibdhigiddiisa iyana annaga uuna dibdhigay iyo wa irjaa'uhu reebiddiisa amranaa arrinkeenna uu reeboo dibdhigay caman dadna ka reebay xalafa u dhaartay lahu nebiga oo wactadara u cudur daartay ilayhi nebiga faqabila markaa uu ka aqbalay minhu xaggiisa ruuxaas bukhaariiyo muslim baa xadiidkan wariyey wuxuu inoo faa'iidaynayaa dhowr qodob <clears throat> waxaa ka mid ah waxaan sheegna bisha nebi maxamed uu tabuug ku duulay waxay ahayd bisha rajab xadiidkaasu dhankaa wuxuu inaga tusin bilaha ashhurulxurumka in hadday dantu keento la dagaalami karo gaalada xoolahooda muxaaribiintana la raadsan karo taa xadiidku inoo faa'iideynaya wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideyn duulaan marka la gelaya jihada aad ku socotahay maslaxadu hadday keento inay bannaan tahay in la caddeeyo layidhaha meel hebel baan ku soconnaa sida nebi moxamedba qhaswatu tabuuk markuu aadaya uu sheegay wuxuu xadiidku inoo faa'iideyn imaamka muslimiintu muslimiinta hadduu ku yidhaahdo waynu baxaynaayo jihaad baan aadaynaayo ina keena dadkii waxaa ku laasimaya inay warkaa u hoggaansamaan ciddii ka harta oo aan cudurdaar sharciga lahaynna cambaarayn iyo ceebayn baa soo wajahaysa sida ilaahayba kuwii haray uga hadlay hawshooda wuxuu xadiidku inoo faa'iidaynayaa qofkaan awoodin arrimaha jihaadka inuu u baxo oo aan kari karin ama xagga maalkuusan ka awoodin ama xagga naf ahaan buusan u awoodin wax canaanihi ma dul saarna iyo ceeb wuxuu xadiidku inoo faa'iidaynayaa oo waxyaalahan ka qaadanayna ka mid ah dadka munaafiqiinta ah waqtigii nebigay joogeen sal alla alih wasalam sideetan iyo dhowrkaasoo munaafiqiin bay ahaayeen lamana dilaynin munaafiqiintu bulshada muslimiinta dad ku dhex nool weeye mana la dilaya maca daalik culimmadu xadiidkan waxay kaloo u daliishadeen macsiyada saamaynta ay leedahay iyo arrinkeedu weynanka uu leeyahay ayuu xadiidku inoo faaideynaya dadka ahlu khayrka ah oo ilaahay rasuulkiisa rumaysan oo jacaylkii imaamku uu ku jiray waxaa khaladka aho innaga agteenna aadka uga fudud inta uu baaxadooisu gaartay waa dareemi kartaa weligaa ha fududaysan marka macaasi wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey qofka iimaankiisu qawiga yahay imtixaanka la marinayaa inuu ka badan yahay midka iimaankiisu daciifka yahay sida kacab ibnu maalig oo kaleetus oo iimaankiisu qawi ma imtixaan badan baa la mariyey labadii oday wuxuu yidhi waa iska xasileenoo gurigooda iska fadhiisteen laakiin aniga mushkilo gooni ay haysatay iimaaankiisu qawi buu ahaa walidaalika nebigu sheegay sal lla alih wasalama siday dadku u kala imaan badan yihiin inay u kala imtixaan badan yihiin wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa oan ka qaadanaynaa qofka wixii soo maray noloshiisa iyo taariikhdiisa gaboodfal iyo ka gaabin daacadii ilaahay uu ka gaabiyey ah iyo xadgudub inuu arrinkaas sheegi karo iyo sababkii ku xambaaray iyo meesha arrinkiisu ku dambeeyey muxuu u sheegayaa digitaan uu dadka uga digaya wixii ku dhacay asaga inay ku dhacaan iyo nasiixayn uu dadka u nasiixaynayo arin xanuun badan baa soo martay soo ma warkii waa baahiyey isjira weeye marka hawshaas ayadaa waa digid xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyo ka qaadanaynaa qofka wixii khayroo ilaahay ku galladaystay inuu isku sheego isku ammaano haddii aan laga baqaynin inuu ku aafoobo inuu sheegi karo ilaahay runba igu gallad sheega igu galladaystay soo soo marin ilaahay saasuu ii galay xoolahaas aan waa ammaan laakiin wax mushkilaa male hadday dadtun keento hadday dadku keento maslaxa haday keento wax mushkila mal qofku inuu ama asagu is ammaano ama cid kaleoo asagoo ila joogta meesha lagu ammaano yam yam yuu ahaa mahmaa fog baa tidhi nin ammaantii meershaah ri isnuugtay weeyaan mid kalaa ka daba tidhi mar hadday ku moosaan kartaa la isku muujaa kabigiisay ka mid baan malaynaaya marka waa tiyoo kaleeta weeye hadday maslaxa keento qofku waa is ammaani karaa <clears throat> xadiidku wuxuu inoo faa'ideeye ka qaadanaynaa adoon cidi ku dhaarsan waa soo sheegnay inaad dhaaran kartid si aad arrin ugu dhuujiso ugu adkaysid hadday maslaxa keento beenna uusan ahayn wuxuu xadiidku inoo faa'iideyn fursad ilaahi iyo rasuulkiisa aad ku adeeci kartid hadday ku soo marto adiguna aad samayn kartid ka faa'iidaysa fursaddaas yaysan ku dhaafin waxaa laga yaabaa inay ku soo marto caqabad kaa hor istaagta hadhow inaad fursaddaa ka faa'iidaysatid noloshaadana dib dambe aadan u hareerin saxaabigan fursad baa soo martay iyo raggiisa nebi moxamed baa yidhi soo baxa safarku waa fog yahay meeshuu waa kulayle cadow tiro badan baan ku soconnaa oo gaamuray waxaweeyana keena fursaddii waa ka faa'iidaysan waaye alla maxaan u samayn waaya asagoo ku hayaan soo marra soo ma xusataan alla maxaan nebiga uga daba tegi waaye hadday fursad yar kusoo marto laba ragcoo sunnaa fursad aad ku tukan karta hadday kusoo marto weligaa ha fududaysan tuko waxaa laga yaabaa inay miisaanka iyo akoonka aakhira kugu dhacdo haddaad laa tiraado hadhow waan tukan doonaa waxaa laga yaba inaad mashquulshid in gaari ku dardaro alla maxaan hadaayta u sunaysan waaye alla maxaan hadaayta usoo weysaysan waaye alla maxaan usoo dardaarmi waaye alla inay kugu badato <clears throat> ilaahay qur wuxuu ku sheegay isagoo ummaddiisa la hadlaya ee markuu ilaahay ka hadlahayay ilaahay iyo rasuulkiisa yaa ayuha aladiina aamanuu اstajiibuu lilaahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi baa ku jirta ayadahaas ilaahay rasuulkiisa ajiiba wax noloshiinna iyo xayaatadiinna ay ku jirta adduun iyo aakhara bay idinku yeerayaan wax aadna ogaataan ilaahay waa kan kala teeda addoonka iyo qalbigiisa waxaad dhici karta fursaddaa daacadaho ku soo martay haddaad ka faa'iidaysan weydid ilaahay adiga ayada inuu idinkala teedo hayhaat hayhaat ma gaari karti wuxuu xadiidku inoo faa'iideynaya oan ka qaadanaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii khayroo ku dhaafay qadar ilaahna kugu dhaafay tamanintiisa in la tamaniy al maxaasaa u samayn waaye inay bannaan tahay laytanii facaltu soo ma xasuusataa inuu yidhi war laytanii ha odhan oo low camala shaydaan bay furtaa nebigu xadiiskaa kama ohan xadiiskaas kamuu soo ohan sal alih wasalam lowda tadajurka iyo qadaha ilaahay iyo qadarkiisa aad diidan tahay taa unbaa la diidan yahoo lowda camalu shaydaan furta ahe laakiin lowdaan khayrka iyo tamaniga keliya ahi hawsheedu ayadu ma xuma xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa ninka imaamka ah oo muslimiinta dadka shacabkiisa iyo raciyadiisa ah oo jihaadka iyo arrimaha muhimkaa ka haray arrinkooda inuu ka warqabo oo la socdo oo muraajaceeyo oo dib u egid ku sameeyo inuusan arrinkaas iloobina nin dhugla uu noqdo shacabkiisa ka warqaba sida nebigeennuba sameeyey sal alla alih wasalam xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa qof haddii malahaaga uu u bato inuu qof xun yahay si aad ummada uga digtid adoon asaga ka nusqaamin haddaad tira war qofkaasu saas iyo saas weeyaan ha iska ilaaliyo wax mushkila inaysan lahayn saxaabigii kacab ibni maalik qaraabadiisa ahaa markuu nebigu yidhi war ka cameeyi intuu tabuug tagay waxaa mashquuliyey buu yidhi xoolihiisii iyo dhanacyadaisu u fiirinayay laafiyoodkiisa soo ma xasuutaan asaga say la ahayd weeye wuxuu kaloo xadiidku inaad tusin ninkii sidaa yidhi hadday adiga kuu muuqato inuu khaldan yahay inaad ka odhan karta bisa maaqulta saad mooday maha ninku wax xun baad ku hadasha ilahay baan ku dhaartay ninkaa sheegaysa wax khayran maaha wax kale inaan ku ogi inuu kugu qanciyaa laga yaaba soomaaligu inuu isku dayo war ma aha war hebel baa ii sheegay oo heblaayaa ii sheegtay oo hadda ka horbu meel heblo maray adeer sheegsheegaaga iga dhaaf imaam shaafici baa nin into yimid biri hebel baa saa ku lahaa wuxuu ku yidhi ma inaad wax ii tartaad igu timid mise inaad idhibtid wuxuu ku yidhi inaan wax kuu taraan kuugu imid hebel baaba ku caayihaan kuleeya wax kaa sheegaye maya inaad idhibtid baad igu timid walaalkay oo aan u qalbifiyoobahay oonan wax cuqdadu naga dhaxaynin baad hadda waxaad rabtaabiy qalbigayga inaad u gelisid cuqdad aanu qabo mar dambe agteeda kuma arkala dhaaf buu ku yidhi marka innaga waxa laga yaba inaan dhihi lahayn soo dhawow balsad shaacab markuu wax iga sheegaya xageebuu ka bilaaba yaa ku soo gaarsiiyey telefoonkiisa ma haysa interview inaan la yeelnaa laga yaabaaba laakiin inaad tiraa jooji hebel baa kugu yidhi somaa so aniga waxay uga sheegayna soco xasan albasri baa lii hebel baa ku cayay markaasuu timirtaan u geeyey ah, timirtaan qaada u geeya igana cudurdaara wax intaa ka badan haddaan u heli lahaa waan siin lahaa war wuuba kucayo wuu ku xamanahaye maxaad u siinaysaa timirta oo asaguba xasanaadkiisuba aakhire iigu ridaye maxaan timirtan adduunyada uga bakaylayaaba haddaa say sheegaysaan ay jirto marka ha fuudaysan in agtaada walaalaha lagu xanto cadaawad lagugu beero lagu yihahd hebel baa saa ku xadiidku wuxuu inoo faa'idaynaya on ka qaadanaynaa sida sunnada ah qofku markuu soo galo magaalada waxaa wanaagsan inuu weyse iyo tahaaro ku soo galo waxaa wanaagsan masaajidka ilahay inuu ka bilaabo waxaa wanaagsan inuu sunno ku tukado ilaahay guryihiisa salaanta ka bilow <clears throat> wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa qofka soo galay in la soo dhoweeyo lana salaamo in ummada ka xirxiran oo la godoomiyey buu ahaa markuu soo galana dalxatun cubaydillahi baa u istaagay waa gacan qaaday waa u bishaareeyey wuxuu xadiidku inoo faa'ideeye ka qaadanaynaa dadka inaynu kula dhaqanno waxa camalaho daahiro inooga muuqda waxaa qarsoonna ilaahay aynu u dayno nimankii siddeetan iyo dhowrka ahaa daahirkoodu nebigu ka aqbalay saraa'irtoodana ilaahay ba u tala saarta sooma xusataan inteennaan saaka masaajidka ku jirta ruux og ruuxa kale qalbigiisa waxa ku jira ma jiro waxaynu ku wada dhaqmaynaa waa maxay daahirkaa waxa ka muuqda hebel waa fiican yaha hebel waa wanaagsan yaha xaggee waa daahirka amaa maxaa qarsoon alla cidaan hayna ogaan kartaa ma jirto waxi unbaa lagu ogaan karaa xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey dadka dembiilayaasha ah ee macaasida galay in cuquubo looga dhigi karo oo tacsiir looga dhigi karo in salaanta laga qaadi waayo lana salaami waayo dar ilaahay baan kuu nacaad leedahay maxaad uga qaadi ladahay salaanta ama u salaami ladahay macaasidan uu ku jiraad ku canaadaysaayo waxaad rabtaa inuu ka soo noqdo culammada qaar ka mid waxay leeyihiin hadduu inta iscanaanto uu soo noqonayo sidaa ha loo sameeya markaa laakiin fogaashaba hadduu kasii qaadayo kaniisad aadahayo oo yidhah war anayba igu keenkeeneenba kiniisadaaba irabtaba intuu fogaan lahaa aynu naashnaashno u dhoolla caddayno oo soo dhowayno yaynaan fogayni xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa aan ka qaadanaynaa oo waxyaaluhu inoo faa'iideynaya ka mid a dhoolla caddaynta iyo qosolku sida mararka qaarkood ay uga turjunta farxad iyo raynrayn bay dhici kartaa mararka qaarkoodna inuu qofku dhoolla caddeeyo oo qoslo ayadoo weliba taasu ay ka timid qadab iyo caro ku hays nebi maxamed waa igu qoslaybu laakiin dhoolla caddayd si ahaa tabasuma almuqdabi qof laga caraysiiyey dhoolla caddayntiisoo kaleeto xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyoon ka qaadanaynaa <clears throat> ardadaada dadka aad u jeceshahay hadday khaladaad galaan inaad canaanata way banaanta maxaa kaa reebay dihaadka miyaadan gadiidkaa diyaarsan kasii jeensiga way bannaan taha dadka kugu adag arrinkaasi waad canaanan karta waad ku canaanan karta wayna bannaanta adoo markaa isleh waxa weeyaan ku huufo dad wanaagsan ha noqdeen xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyoon ka qaadanaynaa beenta shu'migeeda iyo caaqibadeeda dambe inay xun tahay si kastood been u sheegtid maalmo adduunkan ugu badbaadid ciribta baynu ay leedahay iyo caaqibadeedu waa liidataa dhanka kale runtu si kastoy u kharaar tahay culaysyo badan kugu soo wajahaan run aad sheegtay midhaha dambeoo laga gurtaayo waa dhexal aad u wanaagsan oo macaan sidaa awgeed baa ilaahay yidhi wa kuunuu maca asaadiqiin kuwa runta sheega macooda noqda ilaahay muusan odhan wa kunuu maca alkaadibiin sababtoo ah alkadib cuqbaah waa wakiimo aad bay u liidataa weligaana iska ilaali xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa adoo tukanaya milicsiga aad samaysaaye salaada inuusan burinaynin saxaabigu wuxuu yidhi markaan tukanayey usaariquhu binadar ilqoreedkan ka fiirinayay ilqoreedki marka hadduu keeno wejiga caadi inaad u wada dadagti oad tirahdid halkaa ka fiiri sadaaqadda dee qibladiiba ka jeensatay laakiin adoo qibladaadi usii jeeda haddaad isha guulluc ka siiso marar xagga fiirisid waxa weeye salaaddii ma burin ma fiicantaa mise ma fiicna ma waxaan ka hadlana saxadeeda wax u dhima maysa taasi xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa <clears throat> daacada rasuulka ilaahi sala allah aleyh wasalam iyo jacaylka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama waxaa weeyaan wax walba in laga hormariyo wax walba jacaylkiisa wax walba ka hormari inaad nebi moxamed ateecdeenna wax walba ka hormari xaaskii hilaal ibnu umaya ma karahsanaysaa inaan odagayga u khidmeeyo hadalka nebi moxamed iyo aacadiisa wax walba ka hormarinaysa soo ma xasusataa waryaha ila hadlaya dadkii ilaahay rasuulkiisa inaad jeclahay ma ogtaha lala hadli maayo marka rasuulka ilaahay iyo aacadiisa wax walba waa inaynu ka hormarino wuxuu xadiidku inoo faa'iideynaya oan ka qaadanaynaa <clears throat> inay bannaan tahay shay magaca ilaahay uu ku qoran yahay maslaxa hadday keentay in la gubi karo waa cajiib miyaynu soo mara xadiidka waxaa ku qornayd gaalka uu soo qoray amaa bacdu intaa ka bacdi amaa bacdu waa erey carabiya soo maa laakiin gaaladaa waxay wax ku qoran jireen markay wax bilaabayaan bismika allaahuma waan arki doonnaa gaaladu dhaqankaasay lahaayeen markay wax ku bilaabayaan bismika allaahuma carabtu galadoodii waraaqdii marka loo soo diray oo magacaayo kuwa la midkaha ah uu ay ku qornaayeen kacbnu bnu maalig waa gubay hadday maslaxa keento marka shaygan diinta ilaahay wax ka midu ah ay ku qoran yihiin maalan kitaabka qur-aankaabaa dhammaaday waa kala daadanayaa gaaladii baa laga yaaba qorayaasha inay kaadi isaga tirahayaan wuu dayacmay lama kabi karo meel lagu xanaaneeyoo kale ma jirto in la guba markaas ayada aho meel wanaagsan inta dab loogu shido lagu gubo maslaxadaa ku jirta intii kaadi la tiri laha xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa ilaahay markuu kuu barwaaqeeyo barwaaqadaasuna ay ka timid dhib ku haysta kaa faydmay ama wax wanaagsan oo kuu soo cusboonaadoo kaleeto lagu farxo sujuudu shukri inaad la dhacdid saxaabigaanslama dhicin sujuudu shukri buu la dhaca wuxuu xadiidku inoo faa'iidaynayaa sidoo kale qofka barwaaqadu usoo cusboonaatay ilmaha u dhashay toobad baa laga aqbalay xanuun buu ka biskooday in loo tahniyeeyo hambalyo la yidhahdo loo hambalyeeyo hawsha ayana way fiican taha wuxuu xadiidku inoo faa'iidaynaya aan ka qaadanaynaa ilaahay toobad haduu ka aqbalo murugo iyo dhibku haystay uu kaa faydo in lagaa rabo wax wanaagsan inaad abaalka ka dhigatidoo sadaqaysatid masaakiinta wax ku sadaqayso addoommada xoree dadka xabsiyada ku jira ka sii daa masaakiinta iyo dadka baahanoo duruufaysan ka warqab ilaahayba adigaba kurbuu kaa faydo toobad buu ka aqbalay hawshaas ayadana ku dadaa qofka soo galay oo safarka iyo socdaalka iyo ka yimid oo kale in loo istaagay iyo in la musaafaxeeyo mucaanaqaduna ayana way bannaantay wallahu aclam sala allah calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi ajmain